الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى baabu satr الcawrة wuxuu ku saabsan yahay cawrada oo la asturo shuruudii salaada musanifku noo baab baabayeynay baa baab u kala qaadaya siday kutubta qaar yeelaan bishjaacba kusoo maray hal baab buu iskugu keenay musanifku waa kuu kala baabeeyey satrulcawra baab buu ka dhigay istiqbaalu lqibla baab buu ka dhigay dahaaradii iyo wuduugii baan soo maray masaa-ishii marka shuruuddii unbay kamid tahay salaada huwa satrulcawruhu waajibun waajib weeye <clears throat> bilijmaaci buu waajib ku yahay in cawrada la asturo ijmaac weeyaanoo khilaaf kama taagna aimada afartan waa isku raaceen nusuusu shareecana waa ka waa ku caddahay in cawrada la qaryo la asturo ilahayna wuxuu leey khuduu ziinatakum cinda kuli masjid ibn cabaas wuxuu ku fasiray ziinatakum hiyaabakum cinda kuli masjidna cinda kuli salaat masjidkii salaad buu ku fasiray zinadiina waxaa loo wadaa hiyaabka iyo dharki baa loo wadaa marka dharkiina xidha markaad tukanaysaan waa shardi shuruuda salaada kamid marka nabigana alay salam wuxuu leeyahay xataa qofka uu keligii joogo inuu is asturo in allaha xaq allahu xaq an yustaxyaa minhu huwa waajibun waajib weeyaan bilijmaaci buu waajib ku yahay ijmaacana mujtahidiin umati moxamed sala allahu alay wasalam oo ku kulanta masale fiqi ah bacda wafaati rasuuli illah ayaa ijmac la yihahdaa waana daliil qadci oo min aladila asharciya adilada sharciga usuusha uu kamid yahay ijmaacu la daliishado qur-aanka sunada ijmaaca iyo qiyaaska xataa fi lkhalawaati meelaha aada cidlada tahay eed keligaa khaali ku tahay xataa meel cidlo cidloa ah, banaana duur cidlo aad joogtaa gurigaadi oad ku jirtaa inaad ismuldhiso oo isqaawiso ma aha ilaa lixaajatin xaajaba inay jirta mooyeen fi اkhalawaat meel cidlaha haday joogto xataa marka cidlada laleeyahay waa cawrada waxaa la yirahda alcawra almuqallada sawateynka sawateynkaad qarinaysaa waxay kale marka waxba laazima ilaa lixaajatin xaajaba inay jirta mooyeene waxaad xerataa baad weydayba maradii baabad weyday od ka cajistay ama maahe waxaad ku gadataba aad weyday ama wax ku caariyaya aad weyday xaajaha markaa timid wa huwa satru cawruhu shardun haddana shardi weeyaan lisixati salaadi salaada inay asaxduu shardi u yahay waa goorma lakin cinda alqudra markuu qofka karaayo awood u leeyahay waa shardu min shuruudi sixati salaad oo haddii la waayo salaad waa inay sixin wuxuu ad kari karto intaad cawrada ku asturi lahayd adoo kari karo inaad aadan isku asturin salaada markaas waxay noqonaysaa baatil bay noqonaysaa fa in ra'aa hadduu arko qofku fii thawbihi maradiisii bacda salaati salaaddii markuu ka baxay kadib iyo wuxuu arkay kharqan dilaac meel ka dilaacsan tahay maradii oo meeshaa ka dilaacsan tahayna waa dhintii cawrada aheyd intii cawrada aheyd wey iyadoo dhabar ka dilaacsan ama garabka ka dilaacsan iyo waxaas dhib ma leh ragga marka laga hadlayo cawrat rajul ma arki doonaa marka intii cawrada aheyd meel kamida ayay marada ka dilaacsan tahay fa ka ru'yati najaasati bay lamid tahay nijaaso ood aragtay oo kale aa soo maray haddaa nijaaso qofka musaligaa ah uu salaada gudaheeda ku arko badalad way buraysa salaadii hadduu markuu salaada ka baxa uu arkana salaadii buu soo celinaya salaadii buu soo celinaya marka faka ru'yati najaasati aan soo maray najaasada aan soo maray qofka arka oo maradiisa ku arka siduu samayn jiray oo kale weeyaan oo markuu salaada ka baxay hadduu arko maradii oo cawradiisa meel ka duleysho u arko waa inuu salaada soo celiyo wa cawratu rajuli haddaba cawrada maxay tahay intee weeyaan miqyaaskeeda ninkii iyo haweenkii iyo raggii baa lakala qaadi waa kala adag yihiin wa cawratu rajuli ninka cawradiisu walamati cawratu lamati addoontii cawradeedii rajulkaas waxaa soo gelaya alxoru wadakar nin iyo maaratay eh, nin oo idilba ama raga ah ama aado xor ama addoon waalamati addoontii wey iyaduna cawradoodu maa bayna surati xudunta laga bilaabay warukba iyo lowyaha wey xudunta iyo labada low inta udhexaysa ayaa cawra ah ayaga laftirkooda ka war surada iyo rukbada laftirkeeda laisku hayaa waa cawro iyo maya cawro ma aha lakin maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fa waajib umay kulli iska raacayaan wa cawrat اlxurati haweeneyda xorta ah cawradeeduna kulu badaniha badankeeda dhammaantiis baa cawro ah ila alwajha wejiga iyo walkafayni labada sacab mooyeen wejiga iyo gacmaha mooyeen sacbaha intaas maarata kafaynka la yidhaahdo intaan baa maarata aan cawro ahayn waxay soo gelayaan ilaa maa dahara minhaa haweenkii marki laga hadla walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha wixii daahira qaalib ahaan iska muuqan jiray oo aqlabka uu yahay inuu muuqdo wejiga iyo waxay ku fasireen kafaynka ayay ku fasireen bacd saxaaba marka taas marka waa masalada de lisku hayo wejiga ma cawra mise cawra maaha fi salaati fi gayri salaat salaad marki lagu jiro iyo marka salaadda laga baxsan yahay marka salaadda lagu jiro marka wejiga way banaynaysa lakin marka laga baxsan yahay cawra miya haddii ajaanib ay jiraan iska qarinaysa mise iska qarinayso culamada isku hayaan masale khilaafi ahoo hadda aan baabkeeda aanan taagnayn wey ah, oo isku khilaafsan yahay sababulkhilaafkana waa adilada iyo nusuusta soo aroorayba nin walba u jidanaya ilaa maadaharadaasaa la kala qaadqaadanaya naam washardu saatiri waa in la astura cawradii baa layiri waxaa lagu asturayo hadda galay musanifka waxaa lagu asturi cawrada muxuu yahay shardiga loo shardiyasa maxay tahay washardu saatiri waxaa asturaya cawrada shardiga loo shardiyo an yamnaca waa inuu manciyo saatirkaasi lowna albasharati jidhka midabkiisa oo aan midabka asagaa la garanaynin cadiin iyo madow iyo casiin iyo guduud midabka asaga waa inaan korka laga arkayn waxa markuu qofka xidho jidhkii qofka iyo midabka qofka aan la arkayn waa inuu yahay shuruudda dee xijaabkii marka laga hadlaayo waa inuu waasac yahay oo uuna ku dheganayn baa lagu sii daraa lakiin hadda wuxuu ka hadlayaa midabkii in la arko ama jidhkii in la arko wixii waa inuu qarinayo falaa yakfi marka ixtiraazaad buu bilaabay falaa yakfi kuma filla zujaajun qaruurad inuu qofka dhex galo dhaluu dhex istaagay meel muraayad ah dhala ah ayuu saa u dhex istaagay isagoo qaawan oo la arkayo muraayad laga dhex arkayo maxaa yeelay ma ansaxayso taas cawra cawrada ma asturaysa sababtoo ah lawn lbashara la arkaa midabkiisa ala arkaa wamaa biyo iyaduna saafi nadiifa biyo nadiifuu dhex taagan yahay oo laga dhex arki lulubada dhex socota laga arkaya iyo malayga dhex muluq muluqleynayo waa dhex istaaga isagoo qaawan isagana waa la arkay adi wixi ka yaraa baa la arkay marka waan kudhex tukan oo wuxuu ii noqon khamiis oo marna ii noqon waan kudhex tukani ma dhihi karo wayakfi waxaase ku filan atadyiinu inuu dhoobeeyo hadduu biyihii walciyo oo dhooba ka dhigo oo markuu dhex gala aan la arkayna cawradiisii oo marka uu kudhex tukado markuu sujuudayana banaanka biyihii gebigiisi intuu istaago sujuud xaggaa tuura cawradiisa aan la arkaynin dhibaata male ama janaaza kudhex tukaday leeyihin biyihii dhoobada u dhex istaagay markaasuu janaaza tukaday sujuudi rukuuca uma baahno waykfi tadyiinu baayaa ku filan walow maca wujuudi thoobi maraba ha hayste hataa mara asagoo heli karo ayuu iskaga dhex tukan karaa biyaha dhoobada wayajibu waxaa waajibaya wayajibu cinda faqdihi tadyiinkii asaga ahaa haddaad mara haysato waa iska jaa-is waa iska banaan yihi laakiin haddaad mara haysanin waaba waajiba wayajibu waa waajibaya cinda faqdihi cinda faqdi thoob markii mara la waayo oo mara asturta cooradiisa qofka u qarisa uunan haysanin dhooba iyo waxaad haysto dhoobadaasuu ismarinaya ama uu dhex galaya wa an yashmala waxaa waajiba an yashmala inuu shamliyo oo koobo almastuur ah, shaygii mastuurka ahaa almastuura yamyani yashmala thawbu saatiru saatirkii waa faacilkii ah wa an yashmala waa inuu shamliyo oo ixaateeyo oo u koobo asaatiru eh, saatirkii almastuura wixii mastuurka la asturaayey waa inuu wada koobo ixaateeyo lubsan min jihati lubs xirasho waa inuu ku koobo iska dhex istaag iyo lama rabo xirasho ahaan waa inuu ku koobo jirkiisii uu saa ugu saaran yahay jidka ugu dhegan yahay oo maradii jidkii saas ugu wareegsan tahay maxaa baxay marka la yiri yashmal almastuur lubsa bakri maxaa baxay waxaa baxay falow sallaa hadduu tukado fii khaymatin teendho dhexdeed dayiqatin caliili ah ayuu saa u dhex istaagay waxuu xidhay oo uu jidhkiisi geliyey oo gacmihii meel yeliye lagu imgeliyo uu xidhay maaha teendho dhex taagan yahay waase caliili oo jidhkiisii bay saa ugu dhegantah ma asaxaysaa curyaanan xaala kawni uu yahay ku qaawan lam tasix ma asaxayso maxaa yeeley waxaa la waayey shumuuliyat mastuur baa la waayey sheegii mastuurkahaa inay wixii maradaha ay wada gaadho oo mara ahaan loo xidhaa la waayey teendaa dhex istaagtay marka kama asixayso allahuma adi inaad wax kalaba weydo ood qaawanidii kusoo baxdo qofka qaawani iskaga tukanaya waa gaar marka qaawani unbaa laga soo qaadi mooyeene qofkaasi dhar buu qabaa la dhihi maayo teendu dhex istaagay sandarogu dhex istaagay sandarogu ayuu ku dhex tukanayaa waxba ma aha waxas astur maaha waxaa la waayey shardi baa la waayey ah an yashmala mastuura lubsaha ah, xirasho iyo maranimo inuu maaratay u koobo maradii jirkiisii oo mastuurka asaga aha la asturaayay ay maradii si fiican oogu eh, koobto ayaa la waayey falow sallaa hadduu tukado fii khaymatin teendho gudaheed dayiqatin cariiriya curyaana isagoo qaawan lam tasixa ma asaxayso cawradaas ma asturmi wa yushtaradu waxaa la shardiyaa yushtarad asatru astur baa la shardiyaa keliya xaggee min alaclaa dhanka kore dhinaca kor inuu ka asturo jirka iyo waljawaanibi dhinacyaha lal asfali hoos maaha shardi maaha inuu hoosta hoose jirka ka asturo shardi maaha kol hadduu korka korena ka asturan yahay marka la arko gaarar kala maryadii ay si fiican jirkiisa u wada marsan tahay gudaha asagaiyo labadiisa logo dhaxdooda qof hadduu intuu istaaga ka fiiriyo waxba la dhihi maayo aase marada kuguma dhegani la dhihi maayo ah. wa satru astur baa shardiya ah. min alaclaa korka kore iyo waljawaaniba dhinacahu ka asturo lal hoos maya uu kusii cadeey wuxuu ku yidhi falow sallaa hadduu tukado mithaal ahaan murtafican meel koruu qofku tukanaya dharkii waa qabaa aggi xaggii maradi ba ka wareegsan tahay hoosti hoosese waa qalaalaanta bixaydu meel buu tukaday meel kore ku tukanaya turaa la arkay cawratu cawradiisiba min asfala hoosta hoos laga arkaya cawradiisiba hoos laga arki marka meel kor hoos laga fiir cawradiis waa la arkaya ka waran ninkaa asaga aw mase kaana wuxuu aaday fii sutratihi wuxuu isku asturaayey maradii uu qabay kharqun jeexitaan iyo dilaac baa ku yaalo fasatarahu satarahu biyadihi gacantuu saa u saaray jaaza waa banaantah salaadaasi waa waasaxday qofka hora curadiis waa asturanta marka waxaa la asturaayo waa un korka kore iyo iyo dhinacyaha weeyaane waxba lagu hoosta hoose shardi ma aha in la asturo sarwaal aad xidhato maalan ama sarwaal indhaan ama mandaloon sarwaal nunga inaad xidhato shardi maaha isku dhejisay maradii ah, qamiiska iska qabto korka dhinacyahu kaa asturaya korka korena waa kaa kasoo laadlaadaa laakiin gudihii hoose waa ka banaanya maalan waxba dhib ma laha falaw sallaa murtafican meel kore hadduu ku tuka bxayu tura la arki cawratu cawradiisa laga arki min asfal aggan hoose haddi qofka ka fiiriyo aw kaana uu ahaada fii sutratihi sutradiisaasi kharaqun jeexitaan iyo dilaac fasatarahu biyadii gacantii meesha dilaacna sare saaray jaaza way banaanta salaada waa ansaxaysa wayundabu waxaa la suneeyaase intaa wujuubka waad ogaatay oo satra cawrada inta waajibkaa waad ogaatay cawradii oo raggii iyo haweenkii maxaa cawra ah iyo inta la qarinayo waxa lagu asturayo shuruudda loo shardiyo mastuurka asaga ah inuu midabkii iyo basharadii uu qariyo shardi inay tahay acaalidii iyo jawaanibtii dhinacayn u yahay shardi laakiin maxaa afdalah afdalkii baa marka laga galay meesha inaad hadduu ilahay kuu waasiciyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu aradbaxyo dhar ku siiyey inaad adigana aad waasicisato oo aad ku qur isku qurxiso ood xidhato ood badsato ayaa afdalah inta cawrada ay ku asturmaysa dee hal mara keliya ood guntato besaaba kugu filanba garabkana aad xarig wax iska saarto laakiin sida afdalka waa maxay wuxuu ku leeya wayundab waxaa la suneeyaa liimra'atin haweeney hadday tahay qofka khimaarun hagoog baa loo suneeyaa ah, garbasaar iyo wax madaxa ay soo madaxa hore iyo timaha iyo ay saarato khimaar la yihahda maa yuqamiru ra'sa iyo wa qamiisun qamiis waa dirac dirac saabiq dheer oo lugihii o dhan qarinaya qamiisku wa milxafatun iyo go haliidatun culu adag intaasaa ku filan ina madaxii aad dadato laa yaqbal lahu salaata eh, eh, eh, xaayida ilaa bikhimaar haweeney xayd gaadhay inay madaxa qariso timaheeda ay qariso salaada kama ansixayso waa inay timaha qariso marka khimaarun ko madaxay ku daday wa qamiisun dirac wa milxafatun go weyn o korka kaga iskaga dado qaliidatun adag oo jirkeeda laga arkeynin wa tujaafiha ayna saa iskaga fogeyso ayna saa iskuu dhajiso oo deena maraafiqu badniha iyo jirkeedii iyo wixii la arko eh, xubnaheedii la arko yaa la diidan yahay tujaafiha way iska fogeynaysaa gacmahii saa iskaga yar fogeyn ah, intaasaa fiican oo sii wanaagsan waa sida akmalka ahdi ee fiican afdalka ah, ah. walirajuli ninkiina axsanu thiyaabihi dharkiisa ugu fiican ayuu xiranayaa oo wayataqamas qamiis buu xiran wayatacamam cumaamadna waa xiran in iqtasara hadduusa ku gaabsado oo uu rabo wixii uun aqalu maa yujis inuu ku gaabsado fa thoobaani lama maro qamiisun qamiis macahu ridaawun go' la socdo owa mise qamiisun macahu izaarun hoosgunti la socdo owa mise qamiis oo macahu zaraawiil saraawiil la socdo ayaa ku filan fain iktasara hadduu gaabsado fa thoobaani qamiisu macahu rida go la socdo aw izaar izaar macahu qamiis izaar la socdo aw saraawiil ula socdo fain iktasara calaa satri alcawra cawrada asturkeeda keli hadduu ku gaaftoomana jaaza way banaanta cawrada asturkeeda waa soo ogaatay xudunta iyo lawada low inta udhexaysa wey intaa hadduu ku gaaftooma mala iskaga xidho way banaanta laakiin hadduu sidaa yeelo oo cawrada keliya uu asturo oo qaarkii iska qaawan yahay yundabu waxaa la suneeya lahu qofka qaarka qaawan wadcu shayin shay inuu saaro calaa catiqihi qoortiisa walow xablan xarig ba allah ka dhigay xadiid baa kusoo arooray xarig ba allah ka dhigee inuu garabka wax u saartaa fiican haddaad qaar qaawantahay oo rag aad tahay oo saa ku tukanayso luqunta cimaamad iyo maaratay eh, xarig iyo mare iyo waxsaas kaga saar walow xablan fain faqada thawban ninkii maraba u waayo qofkii mara u waayo musaliga tukanay wax maro u xidho waay wa yani maro wuxuu ka wadaa hadda maro jidhka o dhan asturta cawradoo dhan qarisa faqada thawban saatira mara asturta oo cawradoo dhan asturtuu waayey wa amkana waxaase u suuroobay satru bacdi lcawrati cawrada qaar kamida inuu asturo wax jidhka o dhan u asturo cawrada u qariyo ma haystee wax qaar asturo cawradii buu haysta cawradii qaarna way astur qaarna waa ka banaanaanta xagee la fadli loo hormarin oo dhib badan wuxuu leeyahay wajaba waa waajib inuu isticmaalo qeybtii ay asturaysay u xidho ayaa waajiba xagee buu uhormarini wayasturu sawatayn labadaasoo ateynka la yidhaahdo labada horta wa iska asturo iska saaro haddii ay maradii ay maro weyn aynan ahayn bal labada sow ateenke waa addubur walqubul wey dabada iyo dhanka hore ee kaadiyo intaa iska asturo iska qariyo adag usii dhib badana xatman laaziman sida laazimka horta sow ateenkaasa waajib noqonaya fa in amkana hadduu suuroobo maxaa la fali axadumaa midkood baa suuroobay labadii laftirkooda lama wada hayo mara wada xidha ama qaarka inta hore dhagarka dhankaas ama xagga dabada dambe unbay ku filaan kartaa see la yeeli fain amkana axaduhuma midkood haddii suurowdo faqad oo keliya tacayana alqubulu qubulka ayaa caynoobaya xagga hore ee farjiga ayaa cole lowna afxash afxash mana dubur dabada asaga kasii daran sababtoo ah xagga qibladana usii jeedaa ta labaad dabada dee ama muxuu ahaa qeybta dambe baryo iyo waxbaa ilahay ku xidhayba baryahaas asturayaba gabashaa kale waa iska banaan tahay saasay leeyihin tacayana alqubulu baa caynoobaya oo waajib noqonaya qubulka ama dakarki iyo ama farjiga xaggaasa la dhahaa fain faqadahaa hadduu waayo bilkuliyati ah, satrigii u waayo waxba ma haysto kuliyahaanba waxba ma haysto wuxuu ku gata ma haysto ama maradiiba u waayo ama ma sallaa curyaanan waa iska tukanaya isagoo qaawanade bilaa icaadatin caleyh mana soo celinayo bilaa icaadatin caleyh waxaad arkaysaa meelo badan oo intaan kitaab ku jira salaada ku jiray sallaa waacaada iyo sallaa bilaa icaada sallaa waacaada sallaa bilaa icaada la leeyahy waxay ku dabdinayaan sallaa waacaadada waxaa la soo celinaya waxaa weeye shay-un yanduru wuquucuhu waxaa qabsaday cudurdaar inuu dhaco oo qofka uu qabsaday ay naadir tahay yaa ku dhacay cudurdaarkii waa ku camal fali laakiin waa soo celinaya leanna waxaa weeyaan nudrat lwuquuc inuu dhacaa naadira laakiin waxaa iska dhici karta dadku inay aradl waxaysbaan ummadii hore aradka iyo qaawanaanta iyo marla-aanta iyo waa iska dhicaysa taa waxaa weye bilaa icaada lama soo celin maayo ah, marka salla waa caada iyo salla bilaa icaada xaggaasi ukala ukala waxinayaan wixii wuquuciisa iyo inuu dhaco ay naadir tahay marka uu banaysto cudurdaarkaas iyo xaajadaas ayada rugsada u qaato waa soo celinaya wixii laakiin dhicidiisa ay iska qaalib tahay ama ay dhacdo ama aan layaab lahayn aan lala yaabaynin waxba ma soo fain faqadaha bilkulya sallaa curyaana bilaa icaanati caleyh mana soo celinayo fain wajada hadduu helo asutrata buu helay marka hore qaawani buu salaada ku galay maruu waayey waa iska galay salaaddii markaasuu wajada sutrata asurkii iyo maradii buu helay fi salaati salaada dhexdeedii asoo salaada ku jiro ma maro agtiisa lasoo dhig ama maro u arkay meel taalla wa maradaa uu arkay salaada gudaheedana uu helayna biqurbihi waa u dhowdahayba meelaan ka fogeyn oo qibladii inuu ka leexdiya aynu xo keenaynin ayaba utaalaa satara waa isku asturaya wa bara salaadiisana meesha uu socday u taagnaa yuu kasii wadi bara yani bara maa madaa calaa maa baqi bara maa baqiya calaa maa madaa wey wixii tegey ayuu wixii soo wixii dambe ku duldhisaya waa soconaya sidii ku wadaya wey ilan salaada markii laga hadlaayo albinaa walistihnaaf albinaa walistihnaaf istihnaaf macnuhu waxa wey hadduu kow dhihi salaadii ba hadda bilaabi banuhuna waxa weye waxbaa dhisnaaya wixii dhisnaa wixii dambe dhimanaayo ku dhimanaa kusii dulwad wey kusii dulwad saas wey fain wajada sudrata hadduu sudro helo fii salaati salaadii wahiya biqurbi waana u dhowdahay satara waa asturaya cawradii isku asturani wa wabanaa wixii uu sii dhistay salaadii laba ragcadood saddex ragcadood bu marayay soo maaha ku dul dhis inta dambaa dhimanaan dursaar in lam yacdil waa goormase in lam yacdil hadduuna ka leexanin weeye can ilqiblati qiblada qiblada hadduuna ka leexanin xabadkiisa uuna gadoomaynin markaa wey marka laleeyahay salaaddu waa sii soconaysaa aw amase kaanad aw kaanat haddii lakin qiblad oo ka leexanayo waxa weeye waa salaadi way ka buraysaa istiqbaalu qiblihi baa la waayey marada halkaas ka taala gadaashi damba inuu laabto oo xagga aaday ku noqon waa inuu marka marada soo qaato oo istanafa salaadda waa bilaabaya aw amase kaanad waxay ahaatay ah, sutradii ama satradii iyo maradii baciidatan mid ka fog kada maxaa niri way u dhawey soo way ka fog tahay inuu kacay noqon oo meel fog uu tago satara intuu soo qaato isku asturi muxuu samayn salaadii wastana fahaduu bilaabi kow ka bilaabi leannahu tallaabo dheer oo faaxish iyo qiblada uu ka leexday iyo tallaabooyin aan looba dhaadheer iyo waxbuu ku dhacay marka waa inu maradii soo qaato is-asturo gaar ahaan hadduu qiblada ka leexdo oo qiblada ka jeedsado wastanafa waa bilaabaya watundabu ljamaacatu lilcuraati wayaqifu imaamu wasadahum haddii jamaaco yihin dadkan waa qaqaawan yihiin waana jamaaco salaadiis maxaa la sameyn kelikeli baa loo tukan in walba gaar bu u dhuumani mise waa lasa tukan jamaacadii marka waa arrin weyn oo muhim eh waa la sa tukanaya watundabu ljamaacatu jamaacada waa la sunneeyaa lilcuraati liljamaacati alcuraati kooxdii qaaqaawanaa wayaqifu xaggee istaagdi imaamuhu imaamkooda wuxuu istaagi wasadum dhexdu istaagaya sida haweenkii oo kale haweenka markay jamaco wada tukanayaan imaamka haweenka dhexda istaagi kuwan qaaqaawan ragga ahna sidii o kale noqonayaano si aan isku fifiirin dhexda istaagayaan hadday saf ka badan uu noqdo maxalafali sidaasaa laskaga tukan kuwa dambana indhaha laabta la dhihi indhaha laabta ayaa la dhahaya maxaa yeele nabiga alayh isalaatu wasalaam waa kii saxaabada uu saxabigu ka hadlayo u dhihi jiray marya yaryar oo luqunta aan ku xidhan jirnay oo markaan rukuucna la arkayo markaasuu nabig alay slam wuxu dhihi jiray kuwa dambe madaxiina kor u qaadina ilaa kuwa hore madaxa uqaada haweenka oo kale madaxa kor u qaadina ila ragga uu madaxa kor u qaado waxaas dhan maxaa laga cararayaa in cawradii isha ay ku dhacdo la fiiriya laga baqaya taas laga baqaya wa imaamuhum wasadahum istaagi dhexda wa in uciira thawman haddii maro la caariyeeyo waxaan soo maray wa in uciira maa maaan ah, biyo aw dalwan soo qaadana tayamumkii maslada tayamumki isku egyihin wa in uciira haddii ninkii la caariyeeyo marada thawba mara la caariyeeyey mara mahaysanin oo war maradan ku tuko iska ergisa weeyaan isoo celi nafcigeedan hadda ka faa'idayso daatadeeda iyo caynteedana isoo celi wataa caariye waa tamliiku lmanfaca wa icaadati alasl in lasoo celiye lazimahu lqabuulu inuu aqbalo laazimay ku tahay maxaa yeele caariyadu in mina iyo galad sheegasho iyo inta badan shaqa kumala qofka ku galad sheegan maayo fain lam yaqbal hadduusan aqbalin oo iska tukado yihahdo caariyadaada ma rabo wasalla uu tukada curyaa soo qaawan lam tasixa salaatuhu salaadiisa maha sixayso waxay lamid tahay qof maqduura oo kara oo qaawani ku tukaday shardi baa meesha la waayey shardi haddii la waayey mashhuruudkina waa la waayo salaadii ah wain wahabahu caariye meehena waa waa u hibeeyey wuxuu yihi war hibo weeyaan qaado maradanba lam yalzamhu lqabuulu inuu aqbalo laazimku maaha waa sii tayamumka kusoo maray tayamumkii liannahu waxaa laga cararayaa mina iyo galladaysi iyo inuu ku mana sheegto hadhow yaa meesha ku jirta minada iyo galadashuna waa dhib badan tahay marka waa iska diidi karaa dhaaf buu dhigi karaa waxba adhow igu gola sheegane lam yalzimhu lqabuulu wa sabaqa waxaa kuu hormaray fii baabi tayamumi baabka baabu tayamum waxaa kugu hormaray masaa'ilu masaa'il baa hormartay fayacuudu mithluhaa iyagoo kale yaa hahuna meesha kusoo laaban oo waata soo maray qofka hadduu heli karo wuxuu ku gato oo thamanu mithlina biyaha ay biyihii markaas qiimahay maalinta joogeen ay joogaan asagana uu wuxuu ku gato u haysto dayn mu-ajal baa allah ka dhige dayn lagu leeyahayna ay ka baxsan tahay wixii asaga ku noolaan laha iyo dadka rafaqada la socdaan ay ka baxsan tahay inuu gato marka waajibi ku tahay wa falaa arrimihii ayaga ahaayee tayamumka tii oo kale weyaan maradan hadduu heli kara wuxuu ku gato waxa uu ku gadanayana dayn ay ka baxsan tahay asaga wuxuu ku noolaan lahaa ay ka baxsan tahay inuu gato waajib ku noqonaysa wailaa falaa taa wey marka wuxuu ishaaraya musanifka raximah llah baabu istiqbaali alqibla waa shardi kale oo min shuruudi salaad kamid a ah. ah, shuruudii salaadday kamid tahay qiblada in la qaabilo qibla waxaa loogu magacaabay lannaha yuqaabalu bisadri xabadkaa la qaabiliyaa kacbana waa la yidhaahdaa liirtifaacihaa way koraysaa meel kor ku taalaa wa huwa shardun shardi weeyaan lisixati salaati salaada inay asaxdo waxaa loo shardiyaa istiqbaalu lqibla in qiblada la qaabilo ilaa fi shidati lkhawfi cabsi daran inay jirto oo kari uma jiro meesha mooyane kala carar iyo cadow iska ilaali xaggan u orod xaaladda hadday halkaa gaadho fa aw rukbaanan markaas idinkoo socda iyo idinkoo saaran idinko orday salaad markaas la gelayaan ila fi shidat اlkhawfi cabsi daran inay jirta mooyeen wa nafli safari iyo safarkii uu ku tukanaya nafligii naflu safar yani sunadii uu safar ku tukanaya salaad sunuu tukanayaa safarna waa yahay oo gaadiid buu saaraya ama waa lugeynaya waa socdaa iyaduna qiblo lama shardiyo inuu salaada qaarkeed domaashiya waa kala qaadi doonaa qofka socda iyo qofka gaadiidka saaran iyo kii gaadiidka saara gaadiidkiisa nooc u ahaa tafsiil dheer buu samayn doonaa musanifka ka socda iyo ka raakibka meela ay khilaafsan yihiin laakiin inay khayruqibla u tukadaan waa isku waafaqsan yihiine takbiiratulixraamka iyo rukuucda iyo sujuudda iyo markay u sahlanaatay iyo arrimo noocaasa yuu kala qadqaadi doonaa musanifka raxmat ullahi caleyh marka wuxuu leeyahay ilaa fi shidat اlkhawfi cabsida iyo waa safari mooyeene safarka oo qofka uu ku jira ee sunada ah wuxuu ku jeedaa nafli safari ay annaflu sunada oo fi safari safar uu ku tukanayo salaad sunaa wey ama haddii salaad farad tahay hayra anahu laa yusalii calayha almaktuba soo arortay nabiga alay slam markii laga hadli jiray daabadiisu ku tukan jiray qibila ayi wejin jihaad jihaaday la aado laakiin hadday farad ay tahay farad kuma tukan jirin nabiga alay slam waa istaagi jiray waa degi jiray oo dhulka ku tukan jiray marka salaada safarka salaada oo nafliga ee sunada midaa wey midda gaadiidka aad ku dul tukanayso falilmusaafiri waxaa u sugnaaday oo u banaan atanafulu inuu sunaysto raakiban xaala kowni raakiban u yahy mid wax saaran wamaashiyan asagoo lugeynayan oo musaafir ahna waa sunaysan karaa isagoo socda oo musaafirka la socdo oo rufaqadiisa la socdo haddii uu gaar u istaago waa laga tegi marka sunada iska tukan wa in qasura safaruhu safarkiisaba ha gaabnaade safar gaaban oon dheereen ba allah ka dhigay qaarkood waxay ku xeedeeyaan safaru qasrigaas meesha jumcada laga looga imaado jumcada meesha looga imaadana waa meesha aadaanka uu gaaro ayay leeyihiin aadaanka qofka sawdkiisa dhexdhexaadka yahay jawigana uu dhexdhexaad yahay dadka maarata meeshaasi joogana maqalkooda uu maqal iska macquula yahay dhexdhexaada dabeel iyo bowqna aynu jirin meeshaas marka looga imaan jira jumcada fa in kaana raakiban hadduu yahay qofkan qof gaadiid saaran waa la kala waa lakala qaadi gaadiidka qofka saaran ma uu suurowday qiblada inuu qaabilo inuu rukuuco inuu sujuudo maxaa arrimahaas lakala qaadayaa qaadaya ma gaadiid ma guru ku jiraa ma asagii ba kor ka saaran wuxuu leeyahy fain amkana hadduu usuurowdo suurowdo raakiban xaala kowni u yahay raakib mid gaadiid saaran in kaana deh raakiban hadduu yahay mid gaadiid saaran oo amkana istiqbaaluhu qiblada inuu qaabilana u suurowdo gaadiidkiisa haduu istaajisto inu qiblada qaabila usuuro u suuroobayso waxaa kaloo u wa itmaamu rukuuci wasujuudi inuu rukuucdi iyo sujuudi uu taam yeelan waa u suuroobaysaa oo fii maxmilin gurada dhexdeeda inuu ku tukado guruu ku jiraayo meeshii baa intii loo sameeyey rajigii yuu gurada ku jiraa amame wuxuu ku jiraa cudwataynkiibu ku jiraa wuxuu ku jiraa mxuu ahaa eh, cidileynkibuu ku jira cidileynki alcidilaan labada neefka dhinac marka laga saaro dhexda yuu ku fadhiyaa ama meehe wuxuu ku jiraa hawdaj baalka la yihahdo ee eh, haweenkii iyo la gelin jiray geli jireen aw amase safiinatin dooni buu saaran yahay laazimahu waa ku laazim markaas haddayba u suura inuu qiblada qaabilo rukuucdiiyo sujuuddina uu gaadhsiiyo meeshoodii laazimahu waa ku laazimaysa wain lam yumkinhu haddaysan u suuroobayninse lazimahu listiqbaalu waxaa keliya ku waajibaya inuu qaabilo qiblada cinda ataxarumi marka takbiiratulixraamka uu la imaanayo cinda ataxriim takbiiratulixraamka faqad oo keliya markuu salaada gelayo horu intuu qiblada u duwo oo xagga qiblada ujeedsado takbiiratixraamka uu allahu akbar dhaho iyo waddadiisii marka ku soconaya lazimahu listiqbaalu cinda ataxriim faqad wain sahula wain sahula bian kaanat waaqifatan hadday sahlanaato hashi baa sahlanaatay ama gaadiidkii baa u sahlanaaday inuu xagga qiblada uqaabilo bian kaanad waaba inay waaqifatan taagan tahay hashi haday taagan tahay waa qaabili kara wa amkana waxaana u suuroobaya hashi waa taagan tahay kow asagana waxaa u suuroobi inxiraafu inuu jeedsado qiblada u jeedsado isagoo hashi saaran aw mase taxriifuhaa taxriifu naaqa ama mxuu eh, eh, eh, ahaa daabadii taxriifuhaa inuu ayadiiba soo jeediyo soo leexiyo qiblada usoo jeediyo ayaa u suuroobi karta ah. wain sahala bn in sahala ban ah, kaanat waaqifata inay taagan tahay wa amkana uu suura binxiraafa huwa asaga inuu isgediyo oo xagga qiblada ujeedsado ow mase taxriifuha iyada inuu soo jeediyo xagga qiblada usoo jeediyo aw amase saa'iratan way socotaayo ma taagnee sahlatan wey way socotaan laakiin waa neef sahlan oo aan ordaynin hogaankeedina gacantaad ku haysato neef kaloo kaa jiidanaya inuu jirin sahlatan wey aw zimaamuhaa ayadoo hogaankeedii biyadihi qofkii raakibka gacantiisii ku jirtaayo intuu istaajisto oo xagga qiblood u duwo ayuu haddana tasarufi karaa oo wareejin karaa ah. intaasoo idil waxaa weeyaan xukunkaa horay raacsantahay in ruunkii raacsantah lazimahu baasi raacsantah fain kana raakiba waamkana istiqbal waitmaam rukuuci wasujuudi fi maxmali aw safirati lazimahu wain kana lam yumkinu lazimahu istiqbaal cinda taxriim faqad waa goor marka cinda taxriim uu uu xagga qiblada uduwaayo waa goorma insahula ko hadday u sahlanaato bian kaanad waaqifat se u sahlanaani waa inay taagan tahay haddana wa amkana uu suuraba inxiraafa isaga inuu xagga qiblada ujeedsado aw taxriifuha neefkiiba xagga qiblada u duwo aw amase saa'irata way socotaaye sahla weeyaan oo ayaduna way u sahlan tahay inuu ayada oo tartiib socoto uu qiblada ujeediyo ama qiblada u ujeedsado aw zimaamuha hogaankeedu biyadii gacanta ku haystaa ya wa zimaamuha ogna waa i qoranta aniga waa isku mid lakin waa isku mid sahlatun wa zimaamuhaada sasax iyadana waa fiicanta waa sahlan tahay hogaankeedina gacanta ku hayaa wa in shaqa hadduusa dhibo sahladii soo maray cagsigeedii iyo ixtiraashaadkeedii buu galay wa in shaqa hadduu dhibo oo neefka inuu qiblada ujeediyo ama qiblada s ujeedsaday waxaaso dhan baa adag sababtuna waa caddeynaya wuxuu leeya wa in hadday ku adkaato inuu qiblada takbiiratulixraamki xagga qiblada ujeedsado see u adkaatay bi-an kaanad waa inay tahay casira neefkii neef sahlan meehe waa neef adag oon istaagaynin oo orod badan oo beyr qaba oo xesb o amase zimaamka waa inay gacanta ku haystaan niriye eh, zimaam gacan laguma jiro owaase maqduura waa neef xiriirsan neef xiriirsan weeyaan maqduur geel kal neef gal ku iisan yah awr kal ku xidhisan yahay asagana mid ku xidhisaa kamid u korka saaran yahy marka neefku asaga tasarufi karo qibla uduwan kara ma intaasoo neefoo kale ayaa ku xidhisan maqduur baalka la yihaahdo kidaar ma taqaano kidaar ya kidaar maxaa la dhaha gaarimosh maxaa kala la dhaha tareen tareen baa carabiga waxa la dhaha kidaar meeshaa laga keenay waxaa laga keenay awrta lasku ah, soo xiriiriyey awrtaa laisku xiriiriyey halkaasi kala imaadeen awrtaasa waxaa la dhahaa maqduur la dhahaa maqdaar la dhahaa markay isku xiriirsan yihiin marka waa arta maalkaasna intaasoo gaari baa isku daba xiriirsan hmm. marka neefki asaga ahaa waa casira sahla ma aw maqduura ama waa neef oo xiriirsan oo neef kale ku xiriirsan fala takbiiratulixraam marka qiblada uma jeesanaye meel allaala meeshii usoo jeesato ayuu la aadayaa meel allaala meshi ujeedsato ku tukanaya falaa falaa yalzam kuma laazimayo takbiiratuxraam qiblada ujeedsado marka wuxuu kala qaaday saddex xaalo xaalad waa salaadii rukuucdii takbiiratixraamkii rukuucdii sujuuddii intaba xagga qiblada utukatay waad dhamaystiratay waa haddii aad howdad ku jirto ama gura ku jirto ama doonaa saaran tahay ama gaari ama wax saas oo kalea marna waxa wey takbiiratixraamka keliya ad qiblada ujeedin inta kale rukuucdii sujuuddii arrimahaas oo kale sidii ku salata u tukanaysaa markaana waxaa weeyaan xaaladahan kale oo inaad neefkii neef sahlan uu yahay oo neefaad qiblad u duwan karta uu yahay oo jeedin karta ama adiga ad jeedsan karta soo socdo ayadana waxa wey takbiirat ixraamkii unbaad yaad ku mintidaysaa takbiirtixraamka ku mintiday agga qiblada ujeed ujeedsan allah akbar kadibna waa sii daysanaysaa xaaladda saddexaad waxaa weeyaan neefkii neef aan aadan hanan karin weeyaan oo iska socda ama xoolo kale ku xiriirsan oo hogaankabaad gacanta ku haysanin marka waxaa weeyaan dhankay u socotaad wa yuumiu waa ishaarayaa qofkii tukanayey kol haddii u suuroobi weeyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo inuu sidaheed ola imaado wuxuu samayni yuumi waa ishaari ilaa maqsadihi ilaa jihati maqsadihi dhinaca u socdo ayuu rukuucdii sujuud u ishaari walow kayruqiblaba ha noqotee birukuucihi buu ishaari rukuucdiisi iyo wa sujuudi sujuudiisi wa waxaa waajib ah kownuhu inay noqoto sujuudu akfado mid ka hooseysa rukuucda sujuud iyo rukuucda labadaba waa lishaari baa layidhi waayo marka sida awalba u kala hooseeyeen sujuudda ay hoos u yar hoos u faruursato rukuucdana ay yar korrayso walaa yajibu waajibsa ma aha gaayatu wuscihi inuu gaarsiiyo waajibku maaha inta tabartiisa meesha ugu dambaysa inuu gaarsiiyo sujuudi uu ku dhaweeyo meeshii qarsigii iyo koorihii waxba taa laazim ma aha walaa wadcu ljabhati inuu wejiga saaro cala daabati daabadda korkeeda dhabarkeeda uu saarana ama luqunteedana waajibkuma aha walow kallafa hadduu isku kallifase oo uu halkaa gaarsiiyo jaaza way iska banaan tahay haduu isku kallifo oo halkaa u gaarsiiyo oo hoos usii dhigana inta tabartiisa uu hoos u dhigo jaa'iza way banaan tahay maxaa yeelay wuxuu la imaaday intii akmalkaheed ayuu lasii imaaday naam walmaashi intaa aan kasoo baxnay waa neefkii qofkii gaadiidka saaraa wey qofkii gaadiidka saaraa oo la kala qaad qaaday oo saddex xaala loo kala qaaday xaaladu salaada o dhan tukan karo rukuucda sujuudu dhamaystiri karo iyo takbirxaamki xaalada takbirxaam keliya la imaan karo xaaladuna la imaan karin oo iska ishaari oo rukuucda sujuuda lakala hooseysiin saddexdaas u kala qaaday waxaad u imaataa marka qofkii musaafir weeye waana socdaa qof musaafiro haddana lugeynayo walmaashi kii socdee lugeynaya gaadiid baan saareen yarkacu waa rukuuci wayasjudu waa sujuudi calal ardi buu kurukuuc ku sujuudaya ah, intuu rukuuco rukuucda cadigeed ila dhulka ku taagan yahay iyo haddana dhulka ku sujuudi ah, yarkac waa rukuucaya sida caadiga rukuuci jiray wayasjudu waa sujuudi calal ardi buu ku sujuudaya wayamshi waa socon fi inta kalena inta kale faatixada iyo qirada iyo waxa u akrinayana waa soconaya shaqadiisu wadanaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa alistiqbaalu in la qaabilo qiblada fi takbiirati اlixraam takbiirat lixraamka markuu gelaayo qofkaasi socda waa inuu xagga qiblada ujeesado takbirat ixraamka wa fi rukuuci rukuucdii wa sujuud sujuuda iyada waa inu xagga qiblada uu ujeedsado inta kale soo iska socon wayushtaradu waxaa la shardiyaa dawaamu safarihi ayadana shardi kale wey waxaa la shardiyaa haddii loo ogolaaday inuu qeyraqible u tukado iska socdo socod ku tukado inuu safarkiisii salaada intuu ku jira uu daa'im yahay oo una safar ka bixin yshtaradu ah, waxaa la shardiyaa dawaamu safarihi safarkiisa inuu daami safar ku jiro ila salaada ka bogayo wa luzuumi jihati maqsadihi jihada uu u qastaayana waa inuu laazimo una ka leexanin ilaa ila alqiblati qiblada inuu leexda mooyeen asagoo salaadii tukanaya hadduu qiblada hadduu ka jeedsado dhinacu ujeeday ee jihadiisa ahayd hadduu ka leexdo hadduu ka leexdo dhankaa u leexday ujeedsadana ayna qibladay ahayn salaaddiis waa burtay leanna qofkan waxaa loo ogolaaday khayrulqibla inuu utukadaa loo ogolaaday ogolaanshaha loo ogolaaday khayrulqibla qibla bay u asaga qibla u noqotay ka jeesashada marka uu ka jeesado haddana qibladii runteeda un u jeesanin waxay noqotay qof heer qibla ujeesado batala salaatu waa burtay salaadiisi waa burtay marka wayushtaradu waxaa la shardiyaa luzuuma jihati maqsadihi maqsadkii iyo jihada uu ujeeday inuu jihadaasi laazima waajib ku ah intuu salaada ku jiro hadduu jeesani qiblada ha ujeesado ilaa ila alqiblati inuu ujeesada mooyeene laakiin kayr alqibla hadduu ujeesado jihadii loo ogolaadee ruksad iyo cudurdaarka looga ogolaada in ka jeesado markaas waxaa weeyaan waa ka burtay fa in balaqa hadduu gaadho waxaa niri safarkiisa waa inuu daa'im yahay inta salaada uu ku jiro cudurdaarka safarkaa keene cudurdaarkan uu sidan u tukanayo safarkaa keene safarkii waa inuu marka daa'im yahay oo ka kala goyn oona iqaamadii iyo magaaladiisi una gaarin waa gaadhay see la dhihi fain balaqa hadduu gaaro fii ahnaayaha salaada dhexdeeda isagoo ku jiro manzilow reerkiisii buu gaaray bartigii baa koraysa reerkii ow amase maqsidahu jihadii kale uu socday ee cidiisaba ahaana u safraayey ayuu gaaray ow baladan magaaluu gaaray markaasuu wanawaa niyooday aliqaama inuu iskaga nagaado bihi magaaladan wajaba intaasoo xaalaha waxaa waajibaysa itmaamuhaa salaada inuu dhamaystiro birukuucin u dhamaystiro wa sujuudin ishaaraadkii iyo iimihii wixi o dhan waa ka tegaya istiqbaal qibla istiqbaali inuu qaabilo qibladii ah, cala alardi ardadana uu ku tukado hadduu lugeynayo ow daabatin daabada hadday tahay waaqifa taagan ah, marka birukuucin wa sujuudin wa istiqbaalin cala alardi ardada ah, inuu markaasi uu ku tukado o amase daabatin daabad waaqifatin taagan waman xadara alkacba salaad suna ahayd wey waman xadara alkacba maanta inta hore waxay ahayd ijtihaad iyo jihadii qiblada oo kaa fog oo lagu ogolaada inaad jiha kale iskaga tukato lakin maanta kacbadii baa kuu muuqataba kacbadii baa kuu muuqata see la yeelayaa ma jiha la aadi mise cayn baa la aadi cayn lkacba miyaa la aadi mise jihat lkacba shadrahaa wa lama ogola kol hadday kacbadii kuu muuqato waana ayada qaabisho waman xadara alkacba kacbadii qofkii xaadira oo meeshii ku taallay tagaa lazimahu waxaa ku laazimaya istiqbaalu cayniha daatadeeda inuu qaabilo naftirkeeda inuu qaabilo oo isha ku hayo ayaa waajib ku ah falow istaqbala alxijra hadduu xijrigii qaabilo xijru ismaaciil meesha la yihahda wey waa inta qowladii ee kacbada ka baxsan ee saa u qallocsan ayaa xijri la yidhaahdaa intaasuu qaabilay kacbadii kale ee taagneed muna qaabilin xijrigii buu qaabilay aw kharaja ah, xaadin lahoosna waa fiican oo xijri la yihahdo xijri in la yihahdo xijru ismaaciil meesha la yihahdo aw amase kharaja bacdu badanihi badankiisa qaar kamid a yaa ka baxay canhaa can itijaahi اqibla qiblada jihadeedii qaar badankiisa kamid a badanka hadda la sheegana waa xabadka sadrigaa la rabaa inuu qiblada qaabiliyo markaasuu deena qibladii xabadka o wada qaabiliy qeyb kamid ahba ka baxsanba qiblada ka baxsan kuqumanaataheedi ay ku manasananed see la yeelaya falow istaqbala xijra hadduu qaabilo o amase kharaja bacdu badanihi badankiisa qaar kamid u ka bax qibladii lam tasixa salaatuhu salaadiis ma ansixayso maxaa yeeley istiqbaal caynayha la rabay jihadaasi markaa haddaad ka leexato adoo qibladii baa arki kara oo isku qaabilin kara saa u yar leexato ama aad xijrigii qaabisho salaadaadi ma ansixin bu ku lehy istiqbaalkii baa la waayey xijriga asaga ah waa meesha hadda oo qowladda ah in lagu dhex tukado waa fiican tahay oo qofka kudhex tukada kacbadii kudhex tukaday bay lamid tahay laakiin intaa ayada dhammaanteed lama dhigi kara kacbadii bay kamid waxaa dhici karta inay qeyb kamid ayna ah kacbada kamid ah, ma dhici karta saas darteed maadaama oo u dhani imaada yaqiin aada hubto oo kacbadaas inta dhisan ah shay shaki ama dhani ah oga leexan maysid shay dagna oga marka xijriga asagaa ah ayaa waxaa weeyaan yaqiin aanan ahayn inuu dhammaantii kacbada ku jiro inkastoo in badan oo kamida uu kacbada kamid yahayoo caaisha radia allahu canha markay tiri nabi allow kacbadaan raba inan kudhex tukado intuu soo qabtay buu xijriga dhex istaajiye wuxuu yidhi ku tuko waad ku jirtaa kacbadii marka intay tahay baa lasku hayaa lakin toddoba diraac iyo shan diraac baa lasku hayaa iyo ka baxsanta kacbadaas waxa maqan waa toddoba diraac iyo waxa maqan waa shan diraac yaa lasku hayaa kolba hadduu shakigaasi mutaradidka imaaday waxaa dhici karta marka inaadan xaalatulyaqiinba aadan ku sugnaanin ayaa dhici karta marka saas darteed wuxuu leeyahay kaba bax falow istaqbala alxijra buu qaabilay aw kharaja bacdu badanihi badankiisa qaar kamida caynaha canha qibladii ka baxay lam tasixa salaatuhu salaadiis ma asixayso laakin waxaa laga soo reebay markaasi waa marka qofka keligii uu yahay munfarid ah oo tukanayo oo qiblada ku tukanaya marku yahay wey ama uu maaragtay ay suuragal tahay inuu u dhowaado ilaa an yamtada laakiin xaaladdu ka soo reebay inuuba dheeraado safun saf baa dheeraadoo taagmay safkaasoo baciidun fog fii aakhiri lmasjid alxaraami masjid alxaraam aakhirkiisa sufuuftii masaajidka masjid lxaraam dadkii faraha badnaa ku tukanayay kacbada xaggeedan u jihaysanayay sufuuftii qaarkood dhacayaan masjid alxaraam gadaashiis dambe ku dhacayaan markaasuu safku wuxuu isqabsanayaa meel dheer buu saas u dheeranaya safkaa marka dheeraaday kacbadina waa intaa yaree gaabane shaki waxaan ku jirin marka in kuwa fiida kala fiida shishaa inayna qiblada qaabilshaneen kacbada ay u qaabilshaneen a shaki kuma jiro kuwa laakiin waa la cafiyaa maadaama saf ay ku jiraan safkuna uu saf dheer yahay kacbadina ay ka fog yihiin arrintaa harka waa loo cafiyaa dhib ma laha wuxuu lehay marka ilaa an yamtada inuu taagmo dheeraado safun saf baciidun dheer fii aakhiri masjidi alxaraami buu yuu safkaana ku yaallaa walow marka safka asaga ah walow qarabuu hadday soo dhowaan lahaayeen oo intii lasoo dhaweeya kacbada usoo dhowaan lahaayeenna la kharaja xatman waxaa bixi lahaa bacdun barkood ayaa ka bixi lahaa kacbada safkaa markuu dheer yahay oo banaanka la joogo jiha iyo ma iska abaari jiha iska abaari lakin haddii lasoo dhaweeyo haddii lasoo dhaweeyo de kacbada waa intaa yare gaabane kacbada in baa ku toosi inta kale kuma toosin hadda inaga waa sidaas hadda musalla ciidka marka la tukanayo mathalan saf dheer oo ilaa intaa intaas nigo baxa ujeeda kacbadan ujeedaa kacbadaad qaabishan tahay intaad inti lasoo aruriya kacbada xaggeeda la aadi lahaa in yar un baa kacbada kuso aruri lahayd ilan kacbada waa gurigaa yar saa u taagan mogta intii kale away waa ka bixi lahaayeen maxaa lagu cafiye laakiin waa ka fog yihiin marka waxay noqonaysaa fawalli wajhaka shatr jihat almasjid alxaraam jihadii markay iska qaabilayaan cayntii waa laga cafiyey daatadii inay qaabilaan waa laga cafiyey falow istaqbala alxijra aw kharaja bacdu badani canha lam tasixa salaatu ilaa yamtada safun inuu taagmo mooyaane baciidun ka fog fii aakhiri masjid alxaraamina ku yaala wixii kasii koreeyo inagoo kalena waa ka daran yahay walow qarabuu hadday soo dhowaadaan alkhuru la kharaja wa bixi lahaa bacdun barkood waa ka bixi lahaa qibladii iyo jihadeedii fa inahu yasixu waa asaxaya lilkuli dhammaan waa ka asaxaya safkaas o dhan salaadii waa asaxaysaa maxaa yeele waa ka fog yihiin jihadii marka cayntii waa waajib kumaha waman sallaa qofkii tukadaa daakhila alkacba kacbada gudaheedii qof tukadaa kacbad ila waa guri dhisanoo albaab lahoo gudaheeda la gala weeyaane nabigeenaa galay calayhi salaatu wasalaam fatxu maka oo ku dhex tukaday rasuulka aleyh salaatu wasalaam isagii saxaabadiisa qaar kamida ah bilaal iyo usaama ibnu zayd iyo ay kamid yihiin iyo cuhmaan alxajami iyo koox ayagoo ahaatee galeen bay hoos iskaga xidheen waa ku tukaday xadiis cabdullahi bin cumar fi saxiix marka waman sallaa daakila alkacba qiblada kacbada gudaheeda ninka kutukay xagee qaabilaya wastaqbala jidaaraha jidaarkeedii buu qaabili jidaaradeedii mid kamid ah iska qaabili aw amase baabaha albaabkeedii almarduuda albaabkii lasoo celiyey intuu gudaha u galay bu albaabka xidhay albaabkeedii u soo qaabilay aw mase baabiha albaabkeedii buu qaabilay almaftuuxa ee la furay albaabkii oo furan oo maftuuxa iyo xaggiisi soo qaabilay wa catabatuhu albaabkaa furan catabadiisa iyo fidaaradiisana huluthaa diraacin diraac saddex loo qeybiye labadiis waa inuu sa u taaganya catabada taqriiban suura dhaweyn saxa intaaso dhan way ansaxaysaa cataba maxaa la dhahaa ya ya ya sheegi kara ya sheegi kara ataba ay meeshii lama rabi magac sheeg <laughs> magac sheeg magac cagasaar ay adoo dhaaba ku dhaadasho eh, daad celis ya marada radio meesha albaabka markii lasoo celiyo ka celisa waxyaalaha qashinka ay galaan ama jiirka iyo galaan ama yaanyuurta ay gasho ama biyaha iyo waxaa saas kale a ah, waad aragtaan bad albaabka waa aragtaan albaabka sooma aragtaan waxaa yare gudama soo aragtaan catabada ah, ya inta yare marka albaabkii uu saa yahay dhulka saa loo saaray ee lagaga celiyo wax lagaga celiyo <clears throat> intaas marka waa inay dhan tahay diraac waa kaas wey saddex u qaybi saddex u qaybi diraaca saddex u qaybi markii saddex loo qaybiyo labadiis waa inuu saa u taagan yahay maxaa yeelay intaa waa intii noqon jirtay sutarada soman sutrada intii noqon jirtay wey intaasuu marka qofka qaabili karaa oo qiblo u noqon karto oo kacba u noqon karto haddii laakiin intaa ka yar tahay itijahulqibla marka qiblo ma qaabilin qofka asaga qiblo ma qaabilin saasuu ka wada wuxuu yihi wastaqbala jidaalaha buu qaabilay jidaalka haduu qaabila dhib leh aw baabaha almarduud albaabkeeda soo ceshan hadduu qaabila albaabku kacbadu kamid yahay iyadana dhib ma aw mase baabiha albaabkeedii almaftuuxa furaa mid kalaa qayd u baahan waa maxay kaa furan see lagu qayday waxa lagu qayday wacatabatu midkaa albaabkaa furana catabadiisu thuluthaa dhiraac dhiraac saddex loo qaybiya labadiis waa inu dhan ya kor u yahay taqriiban soo dhaweyn saxa saxa waa intaas o dhan waan saxaya intaa uu tukaday salaada qaybahaasa soo sheegnay oo hadduu jidaaradeeda qaabilo hadduu albaabka xidhnaa qaabilo hadduu catabadii qaabilo thuluthayinka dhanneed huluthay dhiraac intaba waan saxaya wailaa falaa ah. wailaa falaa way ku badan tahay fuqahada wailaa falaa ikhtisaar wey waa soo gaabsanayaan hmm. yani haddayna catabadii gaarin wey catabatulbaab haddii thuluthay dhiraac gaarin falaa tasixu ma asaxayso wain kaana bimakata qofka hadduu maka joogo maka lmukarama buu joogaa wa baynahu asaga iyo wa bayna alkacbati kacbadana xaa'ilun baa udhexeeya maka waa dhulka magaaladaas weyne kacbadii meel yar bay kaga taalaa masjid xaram gudaha usii jirtaaye bayna alkacbati asagii kacbadii xaa'ilun waxbaa kala teeday teed baa udhexeeya xaa'ilkaa kala teedaya ee kala xidhaayana khalqiyun waa mid abuur ah mid abuur aho min allahi ah buur baa udhexaysa buur baa udhexaysa geela udhexeeya burburcooyin baa udhexeeya ah, khalqi abuur wey aw mase daariun mid soo darriyey oo dhisme iyo derbiye la dhistay iyo guryo iyo asaga udhexeeya kacbada udhexeeya makase waa joogaa falahu waxaa u banaan alijtihaad inu ijtihaada markaas ila kacbada ma arke xaafad xaafadihii maka kamid u deganya soo maaha waa ijtihaadaya inna kalu noqon jihadii qiblada waxgee wey waa ijtihaadi markaasu deena dhinaca in la dhaqoto qiblada inay tahay ayuu utukanayaa iyo kacbadii falahu lijtihaadu ila marka anaga tukanayna maka ma qaabille kacbaan qaabila ree makana kacbadan bay qaabili waxaa la qaabilaya jiha kasta lagaga imaanaya agga laga soo jeesan agga laga jeesan agga laga jeesani gurigaas kacbadaha noo dhexeeya naam likullin wijatun muwaliha wey aw daariun falahu ijtihaadu ijtihaad baa marka u banaan waa ijtihaadaya meesha marka la noqoto qiblada inay tahay kacbada u tukan maadaama indhaha ku haynin wa wadaca mixraabah qofkan hadduu wadaca haduu in wadaca hadduu dejiyo mexraabu mexraabkiisii meeshii uu ku tukanayey ee masjidka uu kaga tukanayey ama salaadii masaajidkiisii meesha loo jeedinayey meeshaasa ah mexraab la yihahday haddaba mexraabka meesha imaamka uu gala masla loo isticmaala meesha lagu tukado o dhan mexraab itasawar lmexraab qur-aanka kuso aroray mexraabkii naam calal acyaan ilaa hadda qoladan imaamka uu galayo gaarka ee maxraabka lagu magacaaba ma jirin xilliga nabiga sala allah alay wasalam wax jira ma ahayn meel gaar ahoo qolada la galo ma jirin xilligii dambe ee ay khawaarijta ay saxaabada laayeen ee warjaafeen waxay sameeyeen layihahdo almaqsura almaqsura wax layihahda ay samaysteen imaamyahan qol yar oo la gelaya oo laiskaga ilaalinayo cadowga cumar baa la warjeefay oo mucaawiya ku dhacday cali waa kii la dilay isagoo socda marka markii dambe waxaa la samaystay meel maqsuura la yihahdo marka wain wadaca mixraabahu hadduu mixraabkiisii uu dejiyo cala alciyaan ah, meeshuu ku tukanayay ee qiblada uu kaga qiblada ka qaabili lahaa yuu samaystay qibladiibu markaa indhaha ku hayay waa arkayay meel qibladii bidhaanteeda u muuqata halkanuu marka yuu musalihiisi masaajidkiisa ka samaystay calal cayaan buu ku dhistay marka maanta waa cadda ah, sallaa ilayha bad weligiisas ku tukan hadduu guri kale iyo derbiye kale iyo asaga kacbada ay guryo udhe dhex maraan iyo hadda waxaa weeyaan nas weeyaan oo ijtihaad maaha leanna asagoo kacbada arki buu xraamka samaystay xraamka wuxuu ku salaysan yahay yaqiin ayuu ku dhisan yahay qibladii uu arkay uu ku samaystay sallaa ilayhi abadan weligiiba abadan wuxuu ka wadaa sawaaun xaala baynahum xaailun aw laa hadduu xaail iyo daari iyo jidaare iyo derbiye iyo guryihi wax lagu dhiso saabmu iskala tukan marka dambe waman kaaba canhaa qofkii ka maqnaada kacbadii qaaba canhaa ah, waa ka maqnaaday can ilkacba caynteedii maba arkinba qof aan arkin weeyaan maalan waa indhoole aan weligiiba kacbada arkin fa akhbarahu hiqatun qof fiqa ah oo lagu kalsoon yaha u waramay u sheegay bihaa bicayni lkacba kacbada caynteeda u shegay wuxuu jihadii kacbada waatan halkan ku tuko fiqadaasoo maqbuula riwaaya riwaayadiisa la aqbalo maqbulu riwaaya maqbulu shahaada kala duwan maqbul riwaaya waa waasac waxaa soo gelaya alxoru walmar'atu yaa soo wada gelaya ah, ah, waxaa ujeeda alcabdu alcabdu walmar'a yaa soo gelaya baynamaa eh, shahaadada dee dukuura iyo xoriye iyo wax loo shardiyo haweenkuna iyagona meel gaar ah shuruud gaaray shahaado ku galaan ku imaadaan maraatigooda amaa riwaayada marka laga hadlaayo qof kasta oo muslima oo caadil ah ayaad riwaayadiisa iyo warkiisa qaadanaysaa muslimba hadduu yahay caadilla u yahay ah. maqbul riwaaya marka ayaa shardi ah qof maqbul riwaaya lu kalsooyo hiqaa ayaa u waramay can mushaahadatihi buuna ka warramay wuxuu yihi anaa arkay qiblada meeshan aad taagan tahay halkan ku tuka buu yihi jihadi waa tane oo ma ala arkay ala arkay wy ama ku arka hadda ma ku arka ama intaa derbiga meeshaas lagu dhisay baan ku arki jiray wajaba calayhi qofka asaga ahe macduurkahe cudur daarka ku dhacaya ka maqnaa waxaa ku waajiba qabuuluhu qabuulu hiqa qofka hiqada inuu aqbalo oo uu horkiisa maqlo oo meesha uu tilmaamay ku tukado waajib ku tahay waajib ku tahay wakadaa sidaasoo kale yaa yajibu waxaa waajibaya kadaa yajibu waxaa waajibi ictimaadu mixraabi bibaladin inuu mixraab uu ictimaado bibaladin magaalo ku yaala aw qaryatin qarya ku yaala beledkaa iyo qaryadaasoo yakuru u bato daariquhaa dadka gala magaalo meeshan oo mashriq iyo maqrib looga imaado safarida saas ku dhex wareegto dhammaantoodna wax khilaafa aana ka dhicin qiblada xaggeedina un awda tukadaan mixraabka xaggiisa la wada tukadaa ayaad imaatay meel kale ha jeexanin oo dhihin aniga qibladii dhinacaas ila tahay mexraabkan ummadda ay ku tukanaysa xaggeeda u tukanaysa utuko a dhankaas utukanaysaa haddaa intaa salashaa tirado waase qibladii wa isbedeshay xaggan weeyaane maanta mexraabkaasa kuxumbaanaya kuxasbaya iyo ummaddaa kutukanaysa kana raacaysa banaan keliya hadaad tuka aad banaan adaad joog salasho marka iyada waa ijtihaadi lakin meeshan ijtihaad ma galo wa kanaa sidaasoo kale ah waxaa yajibu waajibi ictimaadu mxraabi bbaled mxraab inaad ictimaadood cuskato bibeledin magaalo ku yaalla oo qaryatin qaradaasoo yakfuru taariquha dadka soo gala ka baxa ay badan yihiin wa kulu makaanin meel kasta meelihii wuxuu ku cadeynayaa ay caynoobayso ama laazim qofka ku tahay inuu ijtihaad la-aan uu qaabilo xagga iyada waxaan soo sheegnay haddaad qibladiiba aragtaba qibladii baad aragtaa ama ma ahee wadaaca mixraabow calaa cayaan marka hore uu ku dhisay isagoo arkaayo waa laba ama saddex aa uu ka maqnaa laakiin qof fiqa ah, yaa u sheego yar anaa arkay afar beled mexraab ku yaalo oo dadka ay isku raacsan yihiin waa iyadana waxaa weeya ijtihaad kuma banaan afarta xaalo waxaa shan ku ah wa kullu makaanin meel kasta oo salaa uu tukaday ileyhi xaggiisa annabiyu nabiga alayh salaam uu u tukaday oo wadubita la xifdiyey mowqifuhu mawshi uu nabiga taagnaana la xifdiyey mutacayinun waa caynoobay waa caynoobay ijtihaad ma gelay taana meeshuu nabiga ku tukaday nas wey masjidkiisa nabigu ku tukaday masjidu qiblatayn masjid alijaaba masjidu quba masaajidii kale wadada maka iyo madiina udhexeysay nabig alay slam dulxudayfa meeluhu nabiga ku tukada oo dhan waa nas leanna laa yumkin nabiga intuu gafo in loo qiro sa ay ku tagto ma suuroobayso nabiga meeshuu ku tukaday nas weeyaan sidaasoo kacbadii arkoo kale wey wa kulu makaanin boos kasta oo sallaa ilayhi nabigu ku tukaday wadubida la dhabdiyey mowqifuhu mowqifkiisa meeshuu taagnaa mutacayinu waa caynoobay walaa yajtahidu fiihi ma ijtihaadayo marka qofkii meeshaa tagaa laa bitayaamuni midig fiirin iyo walaa bitayaasuni midig uleexasho midna ijtihaadi maayo amay midig tahay ama bidix tahay ma jirto wayajtahidu waa ijtihaadi fiihimaa midig iyo bidixise fii gayrihi meelihii kale oo min almaxaarimi maxaarimti kalea waa ijtihaadaya meelihii hadda soo maray ee isku raaceen ummadii ama marka horeba yah abaan ka tegey mihi ah fiihima iyo bihima waa isku dhow yihin in kala foga ayb wa ijtahidu waa ijtihaadaya bihima ama bitayamun bitayaasum minig iyo bidixdi fi gayrihi ayra hadi mawdic min amaxaarib maxraabiyihi kala ah kale meelihi kale lagu tukanaya wain lam yajid hadduunan helin man yukhbiruhu qofkii caajiskaha ah ama qaa'ibkaha ah ama acmaha indhaha la'aa hadduu waayo qof u sheego can mushaahadatin arag uu arkayna wax ugu sheego dho qiblada halkaasi ka muuqan jirtay waaga hor intaan guryahani waxaan imaanin qof u sheego can mushaahadata ugu sheega hadduu waayo see yeeli ijtihada bidalaa'ili dadka kale ee ayaana ka fogna waa sidoo kale waa ijtihaadaya bidalaa'ili bitamasuki dalaa'ili oo biictimaadi dalaa'ili asagoo waxyaalaha kutusaaya qaraa'inta ah ee qiblada inay dhinaca tahay kutusaaya isagoo cuskanaya maxaa kamid a alqudbu wshamsu ayaa kamid a wاriyaaxu dabeelihii qudbigii bu ar qudbigi qudub bay dhahan soomalidu ma qudub ah, xidiga asaga ee qudubka layihahdo qudbiga la yihahdo yaa kamid a lakin qolo walbaba dhinac buu ka aadaa reer shaam iyo reer yaman iyo eh, reer ciraaq iyo qolo walba dhinac buu ka qabtaa ku dhagtabida ka qabanqaabilin reemanadoo kale waa qaabili inagoo kale wey saas u qaabila qudbiga uu ku toosan yahay qiblada xaggeedu ka jiraan waxyaalaha ugu culus bayna kamid tahay eh, dalaalada inta badan loo xoojisto qiblada jihadeeda qudbigaasaa kamid ah. ma taqaanaa qudbiga mise mise qudub baa udub baa ladhahay duqeydaa garanayso soo saama ya ya soo lama garanayo ya xidiga qudubka la yihahdo ee qiblada lagu garto ma taqaanaan a yarka yar a toos baad marka qiblada qaarkood waxay leeyihin kacbada korkeedu kuquman yihi marka kacbada istaagto kacbada joogta korku kaafuli qaarkood kuleeyihin kuquman yahi innaga marka saas u fiirayana waxyaalahaas marka isku ararursanaya xidigii iyo qoraxdii iyo labada beenal mashriq walmaqrib qibla xaggaa mashriq iyo hadii mashriq xaggaa noqdo maqrib xaggaa noqoto dhexdeeda innaga saasaan u aadeyna reer madiinana cagsi weeyaan oo inaga mashriq ba midig naga maraysa maqribna bidix bay naga mari iyagana cagsi bay noqonoo mashriq waxay ka maraysaa bidix maqribna waxay ka mari midig bay ka mari marka inta udhexaysaa qibladii ku toosaysaa meelahaasu iskaga ijtihaadi fa lam yacrifahaa hadduunan aqoonsanin ow mase kaana acmaa waaba indhala yahayba qof ijtihaadi kara maba aha qalada wuxuu cuskan oo ku dhegi basiiran qof aragga wax arka qofku wax arkuu dhahayaye xaggeed ii ishaaraysaa inta meeshaas u dhawaashaas ila qumaan buu iskaga tukan wa tayaqana alkhada inta yaqana hadduu yaqiinsado marka waa ijtihaaday ijtihaadka kadib waxaa u caddaatay inuu khaldamay wa in tayaqana alkhata'a hadduu khada'i iyo inuu khaldamay u yaqiinowdo u caddaato bacda salaati markuu tukaday kadib bilijtihaadi ijtihaadna uu ku tukaday kadib waxa u caddaatay inuu khaldamay acaada waa soo celinaya acaada waa soo celin ah, ma badna anagu ma badna acaada haddaad maqasho waxaad leedaha waa wax cudurdaar iyo rukas qofka uu qaato laakiin aan badnayn inta badanna dee waa un iska waafaqaa un jihadii wayundabu waxaa la sunneeyaa lilmusali qofkii tukanaya waxaa loo sunneeyaa an yakuuna inuu ahaado bayna yadayhi hortiisa sutratun sutro wax oo isku yar qariyo isku asturo ugu yaraan nisaab bay leedahay nisaabkeeda maxay tahay nisaabu sutra maxay tahay thuluthaa diraacin diraac ama dhudhun saddex loo qabiya labadii waa inuu dhan yahay wax kor u waa inu yahay wax kor u taagan waa inu yahay thuluthaa diraac waa xagga isaga inta uu dhan yahay shaksigiisa masaafadaa u jirtana saddex diraac waa inu ka dheereen saddex diraac waa inaad ka fogaanin ow amase hadduu waayo wax taagan hadduu waayo muxuu samayni yabsutu wuxuu fidhani musallaa sijaayad iyo salli buu fidsan salliga ayaan liisoo marin wey ayaan ah, laga hormarin fa in cajaza hadduu cajizo waayana khada waa jeexayaa khadan jeexidin qaarka waxay dhaheen duul buu ujeexi qaarna waxay dhaheen maya hilaali hilaali buu ujeexi sida mixraabkii koruu saa ujeexani iyo maya saas ujeexi labadaas waayo khada calaa halaathati adruucin saddex diraac ayuu ujeexanaya khada waa jeexaya khadan hadkaasoo calaa halaata adruucin u jira saddex diraac u jira waa inta masaafada wey fayaxrumu almuruuru markaa marid baa xaaraan xiina marka qofka uu sutro haysto ama uu sijaayad dhigto ama uu khad jeexdo ama uu sahm iyo leeb taagto cayaadaas o dhan ba laakiin xadiistaasi o dhan waa daciif ah, wixii aan ka ahayn shay saakis shaakis oo taagan asturkuu noqon maayo asturkuuma noqonayo adila daciifo sunanka iyo kusoo arooray musnad axmed iya kuso aroortay Eh, in maaratay eh, mxuu ahaa had la jeexday in sahmi la taagay sahmiga haduu taagan yahay dhib maaha eh, wa laakiin ka yar ama dhulka la dhigay waxaaso dhan baa la barin wayundabu waxaa la suneeyaa dafculimaari qofka maraya in laiska difaaco oo haddii aad sutro fiican oo shuruuddeeda oobsatay oo agga nisaabkeedina thuluthey diraac laga helay masaafadana aan saddex diraac aan ka ayna kaa fogeyn ood gacantaada ay gaari karto arrimaha haddii a ka hagaagto markaa qof uu isku soo tiltilo oo meesha inuu soo maro damco waa iska qabanaysaa sidaa iskaga difaaci bilashali bilati hiya ashalu sida u sahlan ayaa iskaga difaaci gacanta u taag xabadka ka taabo hooba faraasaa ku yardheh ah, bilashali wayaziidu waa kordhinaya difaaca qadra alxaajati baahida qadarkeedii hadda inta baahida ay tahay ay keento yaad ku difaacaysa yaad sii kordhini hadduu qofki qof kaa hari waayu yahay ka saa'ili ka mucaamalati saa qofka saa'ilka ah ka dafci saairi qofka kusoo kusoo weeraray saailka qofka kusoo weeraray wey naftaad ujeeda maalkaad ujeeda xoolahaad ujeeda ehelkaad ujeeda yaa saail la yihahda sida laiskaga difaaco kale waa muudi mutlifun muudihdi wey laysa yadmanu bacda difaaci bilati axsanu nacam sidaa ugu sahlan yar yar fa in maanta hadduuba dhinta ka waran dhagtaad ka siisay farahada adkaaye qofka karateega yaqaane faraha adag wadnihii markiiba kala heshay maanta waa dhintay fa hadrun hadur weeye a lannahu sharcigi baa ku ogolaaday wuxuu sharciga ku ogolaadana waxba maarata laguma qabsanayo hadur wey lakin marka horeba inaad ku dhufato mahe alashal falashal wey sida ugu sahlan maxaa yeeley qofka asagaa shaydaan wey saasuu nabiga ku tilmaamay alayh salatu asalaam fa inahu shaydaan waa shaydaane shaydaan shaydaanadana waxay kasii muuqani qof aan cudurdaar ba lahaan karin mathalan dhalinyaro oo xoog laho aad arkayso inuu maarata iswaalaayo oo markaad u ishaarto kibirka kasii muuqdo wejigiisa oo kaa shaydaanadi baa kasii muuqata lakin haddii nin oday ah oo xanuunsan oo da-ah oo taagnaan kara laga kaagaba inay soo dhaafayso meel kale uu marada waayo hortada uu soo maro iska da faraha ka qaad kaa ah. shaydaan maehe sufyaan athawri raximah allahu tacaala wuxuu ka saasu ka fahmay saasuu ka fahmay wuxuu yiri aniga waxaa isoo hormari mid oday oo miskiina isoo hormari oo tacbaan ahoo aan leehay ama uu ku waxayaa waa iska dayn bu yiri mid dhalinyaraa isku soo waxay waa iska difaaci bu yiri leannahu qofkan macduur inu yaha dhici karta oo tabar ba ayna hayn sii dhaafta sii celisana kaadee bay ka fakata laga yaababa waa dhici karta mashaqo kale ay ku qabsato laakiin mid dhalinyaraha sida abu alkhudri oo kale wiil dhalinyaro oo nimankii banu umayad ahaa ayaa suu salaadda masjidka nabiga ku tukanaya salaad ku tukanaya hor maray waa iska qabtay xoog bu iskaga riixay markan isku soo kaayay haddana waa ku dhuftay dacwu deena wuxuu maxkamaddii marwan ibnulxakam markaas qaadi ahaa amiirka madiinada waaba dacweeyey markiiba waxaa looga yeeray maxkamaddii xadiidka nabiga hordhigay aleyh isalaatu wasalaam waa la fasaxay marka ah. wayundabu dafcu lmaali bilasa wayaziidu qadra xaajati ka saaili wallahu ah, aclam de macnaha fiqiga ee culamada ka fahmeen baa saasa wain kaana xadiidka cumuum baa faa'ideeyey fa inahu shaydaan laakiin macnaha ay ka fahmayaan qofna haddee wax kaloo cudurdaara ma lehe waa qof uun cajale iyo deg deg shaydaan un ku socda qofna haddee dan baa wada dan baa wada walidalika hadda masjid ulxaraam oo kale zaxmada faraha badan ee jirta culamada qaar waxay fatwoonayaan inayn dhib lahayn in laska hormaro bacd axaadiid oo daciifana ah kusoo aroortay inkastoona ahayn in qofku uu fududaysto arrinta ayada inuu fududaysto maaha fain maata hadduu dhinto fahadrun fain lam yakun sutratun haddayna sutra jirin oo asagii baaba sutraba dhiganinba wax isku astura ma dhiganin aw waa dhigtay tabaacadda waa ka fogaaada canha xaggeedii saddex diraac ka badan buu ka fog yahay halkaas jir ka muuqda yuu qalbiga ku hayaa kuriha lmuruuru in la maro horteeda mar walba waa karaayo walaysa lahu asagana ooma banaana adafcu inu qof meeshaas maraayo oo tiirka kaa fog inaad ku orado maaha walow wajada hadduu helo qofku soo galay masaajidka fii safin safkii wuxuu ka helay furjatan meel banaan furja meel yar kala baxsan oo laba qof dhexdooda qof uu geli karo ayuu arkay falahu lmuruuru inuu maraa u banaan dadkii dhdoo dhexdooda maro walow sufuufta kala dhex mara u banaan liyasturaha meeshaas furjada dureysha si u asturo darteed sufuufta u dhexmari kdhexmari dhib imaamka sutradiisa sutro u ah marka meeshaa banaan ayuu rabaa inuu galo sida nabiga sala allah alay wasalam uu sameeyey isagoo oo qubo ku maqnaa oo xoogow saxaabada iskhilaaftay banu camar oo iskhilaafay ku maqnaa salaaddii duhuro la gaaray bilaal baa aadaamay abubakar oo managelin haa aqim waa galay salaaddi wuxuu ugu jiro nabiga gadaal ka imaaday alayhi salaam safki u dambeeyey intuu kasoo dhex jiiray buu kii u horreeyey safki u horreeyey abubakar dhinaciisaha buu galay nabiga alay salaam meel marka qofna mu jiidin muna soo saarine furjo iyo meel banaan buu nabiga alayh isalaatu wasalaam ayuu ciriirsadoo galay marka way banaanta tahay dhibaataa ma laha wabilahi towfiq wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed